alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii xilyatu aalib اlcilmi waxaa inoogu dembeeyey mowduucii ku saabsanaa muraaqabada wuxuuna sheikhu tilmaamay in khawf iyo rajaa bimacnaa naxariista ilaahay la rajaynaayo cadaabka ilaahayna laga baqaayo in qalbiga lagu kulmiyo waxayse culammadu isweydiiyaan miyaa la isleekaysiinayaa khawfka baqashada ilaahay cadaabkiisa laga baqanaayo ee rajada naxariistiisa la rajaynaayo ma waxaa laga dhigayaa laba siman mise mid baa la qaalib yeelayaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan waa in la simaa oo labadu noqdaan laba siman aan kala miisaan badnayn ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen marka eh, ruuxu xanuunsanayo wuxuu haalib yeelayaa oo badinayaa rajada markuu caafimaad qabana wuxuu badinayaa khawfka iyo baqashada oo cadaabka ilahay ka baqanaya sidaa culamada qaarkood waxay u yidhaahdeen si haddii ay dhacdo inuu u dhinto xanuunka uu ku sugan yahay isagoo malo wanaagsan ilaahay ka malaysanaya si uu dhinto nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ka laa yamuutanna axadukum ila wa huwa yuxsinu danna billaah midkiin yaanu dhimannin isagoo malaha ilaahay ka malaysanayo wanaajinaya mooyaane oo malo wanaagsan ilaahay ka malaynaya mooyaane xaal kale yaanu dhiman xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo weriyey laa yamuutanna axadukum ila wahuwa yuxsinu danna birabbih waa macna marka uu caafimaadka qabana wuxuu haalib yeelayaa bay yidhahdeen khawfka si macaasidii iyo dembigii ay uga teeddo oo baqashadaas uu cadaabka ilaahay ka baqanayo uu markaa macaasidii iyo dembiyadii uga baaqo bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen marka daaca uu samaynayo rajada ha haalib yeelo marka uu macsi ku hammiyana khawfka ha haalib yeelo waxayse agarku maraan in labada la simaayo xaal walba waa yahay wuxuu idhi kulligaa waxaad ku qaabishaa ilaahay qalbigaagana waxaad ka buuxisaa jacaylkiisa ka buuxi carabkaaga waxaad ka buuxisaa xuska aad ilaahay xusayso waa ashyaa wanaagsan yani qalban wa qaaliban ilaahay ku qaabil qalbigaagana waxaad ka buuxisaa jacaylkiis iyo maxabbadiis carabkaagana waxaad ka buuxisaa xuskiis oo xuska ilaahay in la farabadiyo waa arrin aad iyo aad u fiican weyn iyo farax iyo bushaaraysi aad ku bushaaraysanayso ku farxayso ilaahay axkaamtiisa iyo xukumadiisa iyo xikamkiisa qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayrun mima yajmacuun qodobka shanaad khafdu aljanaaxi wa nabdu alkhuyalaa'i waalkibriyaa waa in garabka hoos loo dhigo oo la tawaaduco oo ruuxa aanu isqaadqaadin dhinaciisa korraysiin ee inuu markaa dhinaciisa hoos u dhigo waxaa loo jeedaa waa kinaaya can itawaaduc waxaa laga tilmaamayaa inuu tawaaducaayo isu dhuldhigaayo wa nabdu alkhuyalaa'i waalkibriyaa iyo isqaadqaadka in la tuuro iyo walkibriyaa'i kibirka in la tuuro kibirkiiyo isqaadqaadkana waa in la tuuro khuyalaagu waa isqaadqaadkaoo si kibir ah loo socdo fardaha waxaa khayl loogu magacaaba dhaqdhaqaaqoodu siduu u badan yahay daraaddeed oo si xaragale bay yani u dhaqdhaqaaqaan yacni farasku markaa yacni inuu si xasilloon isu taago ma badna inuu markaa waxa weeye markaa waxa weeye uu marka dhaqdhaqaaqo dabada dhaqdhaqaajiyo yacni marba gees u dhaqdhaqaaqo saasaa markaa ku badan saasaa khayl loo yidhi halkaa khuyaalaaga laga soo qaata taxalla biaadaabi nafsi isku qurxi aadaabtii nafta oo min alcafaafi dhowrsooni ah iyo walxilmi dulqaad ah walsabri iyo sabir ah waltawaaduci lilxaq iyo xaqa in laysu dhuldhiga ah oo aan laga kibrin wa sukuuni iyo markaa shimbirku inuu xasilo ah waxaa loo jeedaa ruuxi markaa xasiloonni inuu la yimaado oo degganaansho uu la yimaado wa sukuuni taa'iri iyo shimbirku inuu xasilo ah min alwaqaari degganaansho daraaddeed yacni uu la xasilo iyo warasaanati yacni waa isku dhow yihiin yacni waqaarka iyo rasaanadu rasaanaduna waa didu markaysa marka alkhifa fudaydkay ku liddi tahay inuu ruuxu noqdo ruux marka waxaweye rasiin oo culus oo waxa weeye markaa aan markaa degdeg badnayn ee ruux markaa deggan uu yahay ruux xasilloon marka inuu yaho waqaar la imanayo waata soo aroortay saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam markuu nebigu wacdinaayo madaxay laalaadin jireen markaasay xasili jireen haddii qaarkood shimbir madaxa ka saarnaan lahaa shimbirkaasi ma duuleen haddii shimbir madaxooda ku fadhin lahaa siday u xasiloon yihiin daraaddeed shimbirku ma duuleen waa siday dhaqdhaqaaqooda u yaryahay ya markaasuu sheikhu yhi wa sukuuni taa'iri min alwaqaari waalrasaan wa khafdi iljanaax iyo in dhinaca la hoosaysiyo hoos loo dhiga ah waqfid janaaxaka liman ittabacaka min almu'miniin mutaxamilan dulla atacallumi licizzati alcilmi daliilan lilxaq mutaxamilan xaal loo dulqaadanayo oo loo sabrayo dulla tacallumi waxbarashada wax la baranaayo dulligeeda loo sabraayo oo loo dulqaadanayo licizzati alcilmi waxaa loogu dulqaadanayaa cizada iyo sharafta uu leeyahay cilmigu daraaddeed daliilan lilxaqi xaqa xaal loo dulloobaayo oo markaa xaqii la aqbalayo oo aan xaqii markaa laga kibrin wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa aadaabta nafta wanaagsan aadaabteeda waa in lala yimaadaa oo laysku qurxiyaa oo la dhowrsoonaada oo laga dhowrsoonaada muxaramaadka iyo dembiyada iyo macaasida waa in laga dhowrsoonaada alcafaaf waa in muxaramaadka iyo dembiyadii laga dhowrsoon yahay dulqaad waa in la yeeshaa oo ruuxuu noqdaa ruux dulqaad leh ruux markaa dulqaad yar oo markiiba waxa weeye intuu cadhoodo yacni doonaya gacanta inuu isticmaalo waa inaanu ahayn waa inuu yahay ruux marka waxa weeye dulqaadle waa inuu yahay oo wax badan liqayaa yacni qaladka lagu sameeyo ayuu wax badan markaa liqayaa inama alxilmu bitaxallum dadka qaarkood xilmiga iyo dulqaadku wuxuu u yahay dabeecad oo khariisuu ku yahay qaarna takasub buu u yahay ya marka dadka aanu khariisada xataa u ahaynoo dulqaadku marka hore aanu ku abuurnayn aanu ku badnayn waxaa loo baahan yahay inay la yimaadaan taxallum wax la yidhaahdo inay iska doondoonaan oo isku kallifaan dulqaadka ya marka waxyaalaha qaar lagu sameeyo u yidhahdo tan maanta dulqaadka ku baro nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaa laga soo wariyey inama alcilmu bitacallum wa inama alxilmu bitaxallum wasabru btasabur cilmigu wuxuu ku markaa xasilaayo ku dhacaa kallifaad la isku kallifo barashadiis dulqaadkuna wuxuu ku yimaadaa bitaxallum in dulqaadkii la ysku kallifo layska doondoono marka ruuxu dulqaadkii waa inuu iska doondoonaa isku kallifaa ya ashyaada qaarkood siduu ruuxu isugu kallifaayo marka ula imanayo tafacul ya takallufka ula imanayo ayuu marka dambe markaa caada yeelashada u ka caada yeeshay waxay u noqonaysaa marka dambe dabeecad ha ka yaraato kollayba qofkayga qhariisada u ahayd laakiin dheef badan buu taas ku helaya dheef badan ayuu markaa ku helaya sabirka waa inuu markaa waxawan yadana markaa aadaabta eh, naftay ka mid inuu sabir la yimaado sabirka waxaa soo gelaysa in macaasida ilaahay laga sabro in daacaadka lagu sabro in masaa'ibka iyo dhibaatooyinka lagu sabro kullu daalika ayaa soo gelaya sabirka ajarkiisuna waa weyn yahay innamaa yuwaffa asaabiruuna ajrahum bighayri xisaab marka la sheegaayo xasanaadka kale iyo khayraadka kale waxaa laynoo sheegaa inta goor ee la labanlaabayo man jaaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha yacni waxaa la labanlaabo waxa ugu yar xasanaadka toban goor in la labanlaabo ka badan in la labanlaabaana waa dhacdaa mathalu aladiina yunfiquuna fii sabiili illahi kamahali xabatin ambatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin mi'atu xabba yacni wixii jihaadka lagu bixiyo kale toddoba boqol oo goor baa la labanlaabaya ka badan ma la labanlaabaa ma dhacdaa xasanaadka qaarkood in la labanlaabo wax ka badan waa dhacdaa waana soo aroortay adilada qaarkood baa sheegaysaa yani marka oo tilmaamaysa waxaaba ka mida aayaddan hadda aynu sheegayno innamaa yuwaffa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaab xad mucayana looma yeelin iyo wax ka badan toonna tiro mucayanoo lagu qayday ma jiro xisaab la'aan buu ilaahay u wafeeyaa ajarkooda taasi waxay ku tusinaysaa in waxa weeye markaa sabirka ajarkiisu inuu wen xasanaadka qaarkoodna waxaa soo aroortay in marka waxa weeye cadad ka badan in laynoo sheegaayo toddoba boqol wax ka badan laynoo sheegayo xadiisu ducaa'i suuq baa ka mida adkaartii suuqa ku soo aroortay iyo adilo kaleba waa yahay aayadda lafteeda culammadu waxay yidhahdeen wallahu yudaacifu liman yashaa markii toddoba boqol la soo sheegay dabadeed ayuu allah wuxuu inoo sheegay inuu ilaahay intuu doono labanlaabo ya kuu doono inuu u labanlaabo intuu doono taasna waxaa soo gelaya wixii ka badnaayo intaaba waa soo gelaya marka sabirku waa qaraar yahay laakiin waxaa loo baahan yahy in tasabur lala yimaado tasabur laysku kallifo sabirka ya asabru milu ismihi murun madaaqatuhu laakin cawaaqibuhu axlaa min alcasali shaacirku wuxuu yidhi sabirku magiciisu la mid yahay magiciisu waa maxay assabiru ba'da marka la hoos dhigo waxay noqonaysaa dacarta assabiru ya marka dacarta ba'da waa la hoos dhigaa laakiin ashcaarta iyo markay ku timaaddo waa la yska reebaa oo assabru inta la yidhaahdo ayaa haddana loo jeedaa yacni dacartii loo jeedaa marka dee sabru marka la yidhaha sabr iyo sabri bay noqdeen ya alsabru milu ismihi murun madaaqatuhu sabirku wuxuu la mid yahay magiciisuu la mid yahay oo dacartii oo kale weeye murun madaaqatuhu dhadhankiisu waxaweeye waa qadhaar yahay walaakin cawaaqibuhu axla min alcasali ha yeeshee caaqibooyinkiisiiyo cidhidembeedkiisa wanaagsanba waxay ka macaan tahay malabka malabka waa ka macaantii tawaaduca in laga yimaado xaqa loo tawaaduco ya in laysu dhuldhigo waa didu alkibri tawaaducu fadlina waa ku soo arooray waqfid janaaxaka marka la yidhi waxaa laga qaadanaya tawaaduca laga qaadanaya nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam man tawaadaca lilaah rafacahu allah ka ilaahay dartii u tawaaduco isu dhuldhiga ilaahay baa kor yeela ya qofka kibro oo markaa sare isu qaada waa la hoosaysiya hoos baa loo dhigaa waxaa lagu ciqaabaa qasadkiisii wax kullidia ah, maqsuudkiisiiyo wuxuu rabay wax kullidiyaa lagu ciqaabaa wuxuu islahaa marka waxaa kan kibraya iskorraysii sare isu qaad markaasaa hoos loo celiyaa laakiin kii tawaaducayay ilaahay baa kor u qaada man tawaadaca lilaah rafacahu allah laakiin waxaa sharti ah waa inuu liajli illaah u tawaaducay ee lilkhalqi inuu tawaaducaayo oo dadka iyaga agtooda mansile inuu kaga helo sharaf kaga helo waa inaan muraadkiisu ahayn liajli illah hadduu tawaaducayo ilaahay baa sare u qaaday wa sukuuni taa'iri min alwaqaari waalrasaana iyo shimbirku inuu xasilaayo waxaa loo jeedaa dhaqdhaqaaqa iyo xarakada iyo markaysa markaa inaan u badin marka waxa weeye cibaadada iyo ku jiro ama majliska cilmiga u yacnii qaar baa markay majliska cilmiga fadhiyaan aad mooddaa inay takara dhabanayaan ay dhibil ku fadhiyaan dhimbil ya takara dhabadka ma taqaaniin ya marka waxaa la rabaa marka waxa weeye majaalista cilmiga la joogo in waxa weeye markaa la xasilaa la rabaa marba inaad moobil la kacdo aad dibadda u baxdo ama moobilkaaad kaga shaqaysiiso oo taataabato adigoo majlis cilmi fadhiya yacani waxa weye ta noocaasi ma fiicna ama waxa weeye marka waxa meseji aad dirayso ama lagu soo dirayo ama dibadda aad markaa mobil ula baxayso iskadaa marka waxa weeye dee in markaa eh, hay-adda markaad u fadhido inay noqoto marka waxa mid markaa iyadood caafimaad qabto dee aan cudurdaar keensan qofka hadduu de xanuunsanayo waa halkeeda oo cudurdaar jiro yani waxa weye dhaqdhaqaaqii iyo xarakadii iyo markaysa waa u badin waa inuu marka waxa yani xasilooni la yimaada iyo rasaano waa inuu la yimaada yani fudaydka lama rabo ruuxu markaa khifo iyo fudayd markaa inuu la yimaado markaa lama rabo yacni degganaanshay sheegaysaa xataa waxa weeye marka uu qofku eh, ama waxa weeye marka xalqad ha fadhiyo xataa salaada gudaheedii baa laynagu yidhi marka ha la xasilo uskunuu fi salaa maa araakum raafici aydiikum kaadnaabi khayrin shumusin sida xadiiska saxiixu uu sheegaayo in nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabada uu ku yidhi maxaan idiin arkaa salaada ku xasila buu yidhi salaada ku xasila maxaan idiin arkaa buui idinkoo gacmihiinna sare u qaadaya oo aad moodo gacmihiinna sidii daba fardood oo kale aad moodo farda carar badan dabadoodii oo kale aad moodo dabada farduu isma taagto mogta dadka qaarkood baa xataa salaaddii ka fasahaadaysaa oo dee waxa weeye intaa dhaqdhaqaaq buu ku jiraa halkan xoqo halkan hagaaji halkan cayn kandhe halkan mar markaa halkan eh, kalarka taabo mar meel xoqo ya intaa waxa weeye wuxuu ku jiraa markaysaa dhaqdhaqaaq marsanka iyo markaysaa meelo kale taabo dee dhaqdhaqaaqa badani cibaadadii markaa uma fiicna uskunuu fi salaa tumaaniinadu waxay ka mid tahay arkaanta salaadday ka mid tahay madhabu shaafici waxay afar rukniba in lagu xasilaa ay tahay marka waxa weeye arkaan ay tahay oo kii laga tagaba salaaddu ay u buraysa ya madhabulxanaabila waxay yidhahaan fii jamiici arkaani salaa in lagu xasilaa waa rukni fii jamiici arkaani salaa shaaficiyaduna afarta naska ku soo arooray ayay marka waxay yidhaahdeen afartaa in lagu xasilo ayaa markaa eh, arkaanta salaada ka mida ah. marka waa in xasiloonida lagu dadaalaa oo marka salaada lagu jiro oo cibaadada lagu jiro waa in markaa la xasilaa dhaqdhaqaaqan badan waa in aad laysaga jiraa dhaqdhaqaaqan badan waa in aad la laysaga jiraa aad la laysaga ilaaliya ha odhanayna waxaa weeye anu saddex xarake agteeda kuma jebiso saddex xarakoo mutawaaliyaad ah madhabka marka waxa weeye ma raacin ee qowl kalaan markaysa markaa raacan ya yani waxa weeye taas xataa haddii markaa sidaa kale ay kula fiicnaatay ama sidaa kale aad qallidatay amaba aad ku qanacday dee waxa weeye markaa inaad waxa weeye ka baxdo sida cibaadadu ay marka culammada qaarkood iyo a'immada qaarkood ay leeyihin waa ku buraysaa inaad iska ilaaliso wey waayo xataa haddii la yidhahdo markaa saddex marka caddadku noqon maayo ay ku burayso salaaddu haddii xataa sidaa la yidhaahdo asal ahaan waxaad garanaysaa salaadda in lagu xasilaa inay tahay shay matluuba ah oo sharcan la amray ma'muurun bihi saasaad garanaysaa waxaan la ogsoon yahay alkhuruuju min alkhilaafi fardan wa taqdiira haddiiba laga soo qaado in waxa weeye sidaasi aynan raajix ahayn ee laga qawisan yahay haddiiba la fardiyo la qadaro innagoo qowl kale hadda aan arjaxayn waxa weeye alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun waatay culamadu yidhahdaan khilaafka in laga baxa waa mustaxab waa mustaxab waatay yidhahdaan culamadu markaa sidaas aawadeed sida sunnada lagu raacayo waa in lagu dadaalaa aad iyo aad lagu dadaalaa dhinaca waxa weye waa in la dabciyaa oo marka waxa weeye barashada cilmiga la baranaayo dulligay leedahay loo dulqaataa waxaa dhici karta dee marka waxa weeyaan inuu shiikhuba kugu adkaada dhici karta rubama markaysa markaa inuu kugu adkaada suuroobi karto dee dantaadii adigu inaad raacato wey waa inaad ku sabirtaa ku adkaysataa marka mucallimka ama shiikhu kuguba adkaado oo mucaamale adag uu kuula dhaqmo haddaad tidhahdo war meesha lagu cashuurayo waa maxay aad kaga tagto ya dee waxaa ka imanaysa in cilmigii markaa kugu seegay ka imanaysa taasaa ka imanaysa alimaam maalik ayaa mar waxa u yimi koox markaa waxa weeye talabatulcilmiya baa u yimi oo doonayey inay ka qaataan axaadiis ruuxuna wuxuu leeyahay axwaal kala duwanoo dee wakhtiyada qaarkood baa laga yaabaa inaan u diyaar ahayn markan inuu wax markaa sheego inaan u diyaar ahayn duruuf baa jiri karta xanuun baa jiri karaa mushkilaad kalaa jiri karaa dhibaatooyin kalaa jiri karaa yani diiqu lxaal baa jiri kara yani waxaweye axwaal baa jirta latarkabunna abaqan can abaq markaasaa imaam maalik u yidhi iga taga markaasa ma ilaaba ilaa axaadiis noo sheeg markaasuu dhengadda soo qaatoo dhengaddii ula dhacay dhengaddii intuu soo qaatay ayuu dhegadii la dhacay markaas ayaan ku cafin mayno haddaan axaadiista noo sheegin may xanaaqin may dagaalamin ya may dudin ya waxay yidhaahdeen haddaad doonaysa inaan ku cafinno hadda axaadiista noo sheeg markaasuu axaadiistii u sheego shan iyo toban xadiis buu u weriyey markaasuu maxaa rabtaan haddaba waxay dhahdeen zid min aldarbi wa zid min alxadiis garaacana kordhi <laughs> axaadiistaad noo sheegaysana kordhi zid min adarbi wa zid min alxadiis waxay ku tusinaysaa siday cilmiga ugu mamanaayeen ee ugu jeelanaayeen ee ugu dadaalayeen ee ugu dulqaadanayeen bay tilmaamaysaa sheikha la yidhahdo acmash sulaymaan ibnu mihraan ayaa waxaa la sheegaa nowcan maa xoogaa yacni adayg inuu dabeecaddiisa ku jiray qadar adaygii inuu ku jiray markaase wakhtiyada qaarkood yacni wuu ku adkaan jiray ardayda ilaa hadalla qariiba laga soo naqliyo inuu idhi axadkii marka waxaa weeye xumaanta reebi jiray mise macruufka amri jiray waa iga maqan yihi wuxuu ujeedaa ey uu qaarkood ku diri jiray ya markaasaa waxaa lagu yidhi markii dambe ardaydii qaar baa iskaga kaa tagtay oo marka waxaa weeye yidhi dib ugu soo noqon mayno markaasuu hum xamqa miluk waa nacasyo adiga kula mid ah haddii waxa iyaga anfacaya ay uga tegayaan dabeecaddaydu inay adag tahay daraaddeed uga tegayaan wixii iyaga anfacayey hadday uga tegayaan adayga dabeecaddaydu adag tahay waa nacasyo weey marka cilmiga waxaa loo baahan yahay in loo sabro oo dullu tacallum lagu sabro adigoo amiir amiir ah oo saa doonta yeelaya dee haddaad xalqaddii soo fadhiisato aad doonaysa si aa cilmi ku barato dee amiir amiirnimo cilmigu lagu barto cilmigu wuxuu u bahan yahy tawaaduc dulla tacallum waman lam yaduq dulla tacallumi saacatan tajaraca dulla aljahli tuula xayaatihi ka dulliga waxbarashada aan saacad dhadhamin dulliga waxbarashadu leedahay waqtiyada qaarkood waxaa lagu odhanaya addimada laab adigoo labada addin isdul saara lagu odhanaya deji addinka si wanaagsan u fadhiiso sidai arday u fadhiiso yani waxa weye waa lagu kaantaroolaya marka dulliga tacallumka cilmi barashada dulligeeda qofkaan dhadhamin saacad wuxuu markaa qurquriyaa ee dulliga aqoondarrada ayuu qurquriyaa tuula xayaatihi noloshiisoo dhan cabdullahi bni cabbaas maxaa laga sheegay wuxuu idhi dalultu taaliban facazaztu matluuban anoo cilmiga doonaaya ayaan markaa dulloobay oo bimacnaa isdulleeyey aan dulliga aqbalay markaasaan casiis noqday iyadoo aniga lay doonaayo in wax layga qaato marka cilmiga waxaa lagu helaa tawaaduc laba inan oo isku mid ah haddii midna waxa weeye tawaaducaayo midna aanu tawaaducayn ee xoogaa iskorraysiinayo walow ka iskorraysiinaya ha fahmo badnaado ha dakaa badnaado ha qaybis badnaadee waxa baraka badnaanaya ka tawaaducaya laa shakka fii dalik kaa tawaaducaya baraka badnaanaya waayo cilmigu yani tawaaducu wax ku leeyahay kibirka wax kuma leh kibirka waa inoo keeni doonaa insha allah isagaa inoo keeni doona markaa khaslada kibirka ku saabsan waa yahay wa calayhi faxdar nawaaqida hadihi alaadaab sidaa marka lagu socdo waxaad ka digtoonaataa nawaaqida hadihi alaadaab aadaabtan iyo akhlaaqdan waxyaalaha kulli diga ah ka digtoonow yacani khaslo walba waxa kulli diga ee ka soo horjeeda ka dheerow waayo waxaa ka horjeeda wuxuu noqonaya fainaha maca alimi tuqiimu cala nafsika shaahidan cala ana fi lcaqli cilatan waayo fainaha aadaabtan waxyaalaha ku liddiga ahi ee nawaaqida ahi maca alismi dembi la jirkii tuqiimu calaa nafsika naftaada waxay u taagaysaa shaahidan markhaati ka markhaati kacaya calaa anna fi lcaqli cilatan inay caqliga ku sugan yahay caqligaaga inay cilla ku sugan tahay oo jirra ku jirto wa calaa xirmaani min alcilmi waalcamali bih waxay kaloo markhaati u keenaysaa naftaaday ku markhaati furaysaa buuli oo ay ugu markhaati furaysaa cala anna fi lcaqli cillatan in caqliga cilla ku sugan tahay waayo caqligu muxuu keensanayaa dee wuxuu keensanayaa waxa wanaagsanee la doonaayo ariiqii lagu heli lahaa in la maro tarju najaata walam tasluk masaalikaha ina asafiinata laa tajri cala alyabasi yacni nabadgelyaa doonaysaa walam tasluk masaalikahaa waddooyinkii nabadgelyadana maad qaadin oo maad marin ina asafiinata laa tajri cala alyabasi doonnidu kuma socoto meel qallayla biyay u baahan tahay marka cilmigana wuxuu u baahan yahay tawaaduc iyo sabir iyo markaa dulqaad ayuu u baahan yahay adamaaragta yacani waxa weye cilmigii sifooyinkaasuu u baahan yahay in loo dulqaato dulliga tacallumkuu u baahan yahay waa dariiqii cilmiga lagu helayey waa ariiqii cilmiga lagu helay marka dee haddii dariiqii cilmiga lagu helayay aanu qaadin ee dariiq kulli diya u qaaday dee caqligii icniciladi ku sugan tahay bay markaa sheegaysaa ka markhaati kacaysa waayo caqligu hadduu ahaan lahaa caqli saliim ah waddada cilmiga lagu helaayo ayuu toos ugu hanuunin lahaa ruuxuna toos u qaadi lahaa wa calaa xirmaani min alcilmi waalcamali bih waxay kaloo markhaati u keenaysaa qadin marka laga qadinayo min alcilmi cilmigiiyo waalcamali bihi camalfalka cilmiga lagu camalfalaayo laga qadinayana markhaati bay u tahay markhaati arrinkaa caddaynaya oo sifooyinkii cilmiga lagu heli lahaa mar haddaanu la iman dee cilmigii iyo camalkii toonna la iman maayo cilmigii camalka mid walibana sabir buu baahan yahy mid waliba sabir buu u baahan yahy bal shay kastoo wanaagsani fi dunya waalaakhira wuxuu u baahan yahay sabir inama ashajaacatu walsakhaa'u waalcifatu sabru saaca waxaa la yidhahdaa geesinimada iyo deeqda deeqsinimada iyo dhowrsoonida muxaramaadka iyo dembiyada laga dhowrsoonada kullu daalika waa saacad la sabro saacad yar oo la sabro way ku xidhantahy oo la adkaysto fa iyaaka waalkhuyalaa waxaan kaaga digayaa buu yidhi isqaadqaadkaan kaaga digayaa buu yidhi fa innahu nifaaqun wa kibriyaa waayo waa munaafaqnimo wa kibriyaaun iyo kibri weeye waqad balaqa min shiddati tawaqi minhu waqad balaqa waxa gaadhay ay huwa kibirka ama khuyalaagu min shiddati tawaqii minhu xagga iska ilaalinta layska ilaalinaayo khuyalaaga xaggiisa cinda asalafi salafka agtooda mablaqan ay mablaqan cadiiman meel la gaadho weyn ayuu gaadhay yacnii aad iyo aad bay isaga ilaalin jireen marka faacilka balaqa wuxuu noqonayaa Eh, khuyalaaga in loo celiyo ama kibirka loo celiyo ayuu noqonaya oo faacilkii u noqdo huwa oo u noqonaayo khuyalaaga ama kibirka eh, damiirka khuyalaaga uu celinayana wuxuu ka dhigay markii hore mudakar fa iyaaka waalkhuyalaa'a fa innahu oo mar baa layaha damiirku wuxuu ugu noqdaa min xaysu almacna ayaa marka mar la yidhahda waa ugu noqda wa min daqiiqihi ma asnadahu dahabiyu fi tarjamati camr bn lswad waxyaalaha marka baabka soo gelayana waxaa ka mida iska ilaalinta sifada xun la iska ilaalinayo ama nifaaqa la yska ilaalinayo ashyaadiisa yaryar waxaa ka mid a maa asnadahu arrinku markaa sanadka u keenay oo sanad ahaan ku soo arooriyey addahabiyu dahabiy fii tarjamati camri bn aswad yacnii sheikhii markaa la odhan jiray camr bn aswad ee culammadii salafka ka mid ahaa uu ku soo arooriyey tarjamadiis tarjama waa bifatxi iljiim waayo waa masdar tarjama tarjamatan sida daxraja daxrajatan tarjamada camr bn aswad alcansi ayuu ku soo arooriyey almutawafa fii khilaafati cabdimalik ibni marwan oo dhintay oo la oofsaday wakhtigii marka waxa weeye cabdimalik ibni marwan uu khaliifada ahaa raximah llah cabdilmalik ibni marwan wuxuu ahaan jiray nin marka waxawe cilmiga aad marka waxaweye u bartay oo cilmi yeeshay oo caalim uu ahaa markii waxa weeye boqortooyadu ay u timi oo looga yacni boqortooyadii ay noqotay inuu markaa aabbihii uga dhintay waxaa cilmigii wuxuu noqday inuu faraha ka qaado yacni mulkigii iyo boqortooyadii iyo waxa uu go'o iyo maamulkii taas waxay ku tusinaysaa sida adduunyadu markaa fitno u tahay waxaa la yidhaha markii ugu horraysay loogu dhawaaqay isagoo kitaabka haysta ayaa markaa eh, arrinka loogu dhawaaqo la sheega dabeedna markaa su dhigay baa layidhi waa sida qisadu sheegaysa wallahu aclam markaasuu haada aakhiru lcahdi bika ya hadda igu kaa dambaysa waa laga yaaba inayna sugnayn baa dhici karta inayna sugnayn ayaa dhici karta calaa kulli xaal dee nin cilmiga iyo ku sheegan buu ahaa carabiyada iyo cilmiga iyo aqoonta markaysaa nin aad iyo aad ugu sheegan ayuu ahaa laakiin markii dambe waxay noqotay inuu markaa xaggaa kale uu markaa waxaweye u go'o sidaasay markii dambe caaqibadii noqotay taas waxay ku tusinaysaa madaxtinimada iyo maalkuba inay markaa fitno yihiin ayay markaa tilmaamaysa almutawafaa fii khilaafati cabdilmalik bni marwaan raximah allah annahu kaana ida kharaja min almasjidi qabada biyamiinihi cala shimaalih wuxuu ahaan jiray camr bn aswad markuu masjidka ka baxo gacantiisa midig buu ku qaban jiray gacantiisa bidix labada gacmood ayuu isku qaban jiray bimacnaa markuu soconaayo inuu laafiyoodu iska ilaalin jiray ya oo gacanta gacanta kale ku qabto fa su'ila can dalik arrinkaasaa la weydiiyey faqaala wuxuu yidhi makhaafata an tunaafiqa yadii waxaan sidaa u yeelayaa baqasho aan ka baqanaayo gacantaydu inay munaafaqayso aan ka baqaayo daraaddeed ayaan saa u yeelaya yani laafyoodka inaan markaa waxa weye wax ismoodo oo dee nooc khuyala iyo isqaadqaada inaan ku dhacaan markaa ka baqay buu leeyihi inaan taa ka baqay daraaddeed baan u ala calaa kulli xaal laazim maaha sidan in la yeela laakiin wuxuu tilmaamayaa shiddatu tawaqi mubaalaqa inay saa u sameeyeen qaarkood ayuu tilmaamaya qultu yumsikuhaa khawfan min an yaktira biyadihi fii mashiyatihi wuxuu u qabanayay gacantiisa oo gacanta kale ugu qabanayay baqasho uu ka baqanaya daraaddeed inay ku soo dhacdo eh, an yakhtira eh, biyadihi fii mishyatih inuu gacantiisa markaa qaadqaado oo markaa waxa weeye isqaadqaad wax laha la yimaado yacni laafyood iyo dhaqdhaqaajin yacni markaa kibiroo kale tilmaamaya nooc khiyaalaaya uga jeedo ta noocaasa ayuu isleeyahay ka fogow marka waa mubaalaqa calaa kulli xaal laazima bala mid layna amray ma aha haddii qofka markaysaga niyadiisa markaaanu uga jeedin qaabka uu samaynayaana qaab isqaadqaad ku tusinaya aynay ahayn dhaqdhaqaaqa gacantu ay dhaqdhaqaaqaysa xaraj kuma sugnaa fa inna dalika min alkhuyalaa inuu waxa weeye gacantii qaadqaadoo si kibirle u qaadqaadaa waxay noqonaysaa khuyalaagayna ka mid tahay yacnii qasad baa calaa kulli xaal dee kolley ku jiraya markay khuyalaaga looga jeedo wa hada haddii kayfiyad mucayanoo gaaroo dee khuyalaaga qolyaha khuyalaaga iyo kibirka la imanaya lagu yaqaana hadday tahay iyadoo waxay noqonaysaa ficilkay ku xidhmaysa arrinku masaloo kale hadday si mucayanoo gaara isu qaadqaadaan dadka kibraya sidoodiio kale inaad isu qaadqaaddo aad tidhaahdo anigu kibir ugama jeedo de waxay noqonaysaa halad sax noqon mayso waa in markaa la yska ilaaliyaa bay noqonaysaa laga fogaado yacnii shaygan caaridkee soo derrinaya carada lilcansiyi raximah ullah cansi waa u soo derriyey wuxuu u jeedaa camr bn aswad alcansiyi bimacnaa waxa weeye nafsadiisu wuxuu is khuyalaabaa ku soo dhici doona dabeedna markaasuu fogaansho uu ka fogaanayo ayuu isagoo soconaya gacanta gacanta kale ugu qabanayo waxdar daa aljabaabirati alkibra ka dheerow buu ku yidhi kuwa jabaabirada ah waxa weeye markaa kibra cudurkooda ka dheerow alkibra kibirka ka dheerow dee aljabaabira waxaa loo jeedaa kibirka fa ina alkibra walxirsa walxasada awalu dambin cusiya allaahu bih maxaa yeelay kibirka iyo walxirsa dadaalka markaa siyaadada ah ee qofka adduunyada ku dadaalaayo iyo walxasada yacnii xaasidnimadu awalu dambin cusiya allahu bihi waa dembigii ugu horreeyey ilaahay lagu caasiyey dembigii ugu horreeyey ee ilaahay lagu caasiyey weyy waa yahay oo ibliis dee wuxuu la yimi markaa kibirka waa la yimi xaasidnimadana waa la yimi xaasidnimadana waa la yimi kibirkana waa la yimi wa kadalika ina aadamkii walaalkii dilay yacni xasad baa u sabab ahaa dilkaa u dilay saas aawadeed culamada qaarkood yidhaahdeen dembiga ugu horreeye ilaahay lagu caasiyey waa inta laynooga warramay waa alkibru waalxasad waa kibirkiiyo xasadka oo kibirka waxaa ilaahay ku caasiyey ibliis ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin xasadkana waxaa ilaahay ku caasiyey inaa aadamkii walaalkii dilin oo wuxuu lahaa muxuu ilaahay adiga kaaga aqbali aniga iga aqbali waaye qaala inama yataqabbalu allahu min almuttaqiin marka xaasidnimaa saabtay xasad ayaa sababay fatadaawuluka calaa mucallimika kibriyaa iska markaa waxa weeye korraysiinta aad iska korraysiinayso macallimkaaga cilmiga ku baraaya oo mid waxa weeye markaa ka koreeyo oo markaa ka baac dheer aad iska dhigayso kibriyaa'un waa nooc kibir ah istinkaafuka ka santaaggaaga aad ka santaagayso canman yufiiduka cidda wax kuu faa'iideynaysa wax kuu sheegaysa aad ka santaagayso aad iska bidaysaana minman huwa duunak kaasoo xagga mansile ahaan kaa hooseeya ruux adiga mansile ahaan iyo qadar ahaan kaa hooseeya ama cilmi ahaan kaa hooseeya ayaa mas'ale kuu faa'iidaynaya oo waxaa dhici karta qofku isagoo dee laga cilmi badan yahay oo isagu markaa mafduul ah ama laga fadli badan yahay ama laga cilmi badan yahay kii ka cilmiga badnaa ama ka fadliga badnaa inuu mas'alo u faa'iidayn karo oo kan ka cilmiga badani ma aha mas'alo kasta de inuu uga cilmi badan yahay filjumlu uga cilmi badan yahay laakiin waxaa dhici karta waxaa la yidhahdaa qad yuujadu fi lanhaari maa laa yuujadu fi lbixaar wakhtiyada qaar waxaa laga helaa webiyada waxaan badda laga helin baddiyo webiyadana kee weyn dee baddaa weyn webiyadu waa yar yihiin marka waxaa dhici karta in webiyada laga helo waxaan badda laga helin ya marka waxaa dhici kartaa ki cilmiga badnaa mas'ala inay seegtaa dhici kartaa oo mas'ale ku khaldamo ayaa suuroobi karta shekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa ruuxa caalimka waxaa dhici karta mararka qaarkood inuu yidhaahdo maa laa yaquuluhu akar ljuhaal fii bacdi alaxyaan caalimku waxaa dhici karta inuu yidhaahdo mas'alo kuwa jahalada ah badankoodu aanay odhanaynin inuu yidhahdaa dhici kartaa addanada hani u shiikhii weynaaya caalimka ahaa siduu mas'aladan sidan u yidhi ya waxaa laynoo tilmaamayaa marka dee inuu bashar yahay qaldamaya gefaya wax garan waayaya wax garanaya yacni inuu saa yahay marka in laynoo tilmaamayo kaana xaqan cala allahi anlaa yartafica shayun fi dunya ilaa wadaca ilahay xaquu isku waajibiyey wax ah shay kasto adduunyada ku kor noqday inu ilahay hoos u dhigo ya shay kasto adduunyada ku kor noqday inuu ilaahay hoos u dhigo baa xaqu isku waajibiyey ah nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam marka caalimkii cilmiga badnaa ee cilmigiisi laga yaabanaa ayaa mas'alo markaa yar oo daciif ahoo markaa dadka badankooda aan ka qarsoomayn baaba dhici karta inuu ku dhaco ya taasna waxaa la tusinayaa dee inaanu wax walba ogeyn baa dadkii loogu caddaynaya ta kale dadka kale laftooda fitan ay ku tahay waa lagu fitnaynayaa oo qaar baa laga yaaba mas'aladaa yar inay u tacniyaan oo yidhahan warkaasi waxba garan maayo waa ka yidhiba sidan iyo sidane eh. wuxuu yidhi ma maqasha saasaa buu yidhiye ma ruuxa caynkaa yidhaha wax garanayaan iyaga laftooda fitnay ku tahay imtixaan ibtilaa waa lagu ibtilaynaya wa lagu imtixaanaya marka waxa weeye yacni ruux kaa hooseeya masale ku faa'iidayn karaa qofku marka waxay mansilo weyn cilmiga kama gaadhaya baa la yidhi ilaa cid walba wax ka dhegaysto cidda kaa koraysa inaad wax ka qaadato cidda kula siman inaad wax ka qaadato cidda kaa hoosaysa inaad wax ka qaadato ya ha odhanin kaas marka waxa weeye cilmiga waa ila mid saas aawoodee dhegaysan maayo rubbama masalo markaysa marka waxaan ah, yacni kaa qaldantay inuu ku saxo tambiih wanaagsan inuu kaaga yimaada dhici karto waxaa kale laga yaabaa tadkiir inaad ka hesho oo waanadaa uu sheegayo waxaad garanaysay uu kugu waaninayo qalbigaaga inay gashaa dhici karta ku anfacdo rubama ha odhanin ruux iga cilmi badan mooye ruux kale dhegaysan maayo ha odhan ka ka hooseeya xataa dhegayso ka kula siman dhegayso ka kaa cilmiga badan dhegayso qofku markaasuu maqaamka cilmiga ka gaari karaa tawaaducuna ka dhab yahay tawaaducuna markaasuu ka dhab yahay marka cidda kaa hoosaysay hadday masale kuu faa'iidaynaysa ha ka santaagin waistinkaafuka canman yufiiduka miman huwa duunak kibriya wa taqsiiruka can ilcamali bilcilmi xam'atu kibrin wa cunwaanu xirmaan ka gaabintaada can ilcamali aad ka gaabinayso camalfalka aad ku camalfalayso bilcilmi cilmiga aad ku camalfalayso xam'atu kibrin inaad ka gaabisaa waa dhooqo kibir ah ya waa dhooqo kibir ah yani waxaa haddaad markaa waxaad garanayso ku camalfali weydo dee nooc markaa kibira ayaa markaa sababay inaad ku camalfali weydo waa cunwaanu xirmaan waa qadin markaa lagaa qadinayo khayrkaas cunwaankiisii weeye cunwaanka waxaa la yidhaahdaa dee cunwaankan aynu naqaano ee shayga marka waxa weye korka lagaga dhigo ee ka warramaysa waxa hoostiisa imanaya laga warramayo alcilmu xarbun lilfata almutacaali kasayli xarbun lilmakaani alcaali beyt buu soo qaatay beytkaasi wuxuu tilmaamayaa cilmiga iyo tawaaducu si ay isu leeyihiin cilmiga iyo kibirkuna ay liddi isugu yihiin alcilmu xarbun cilmigu col buu la yahay lilfata wiilka iskorraysiiya cilmigu col buu la kasayli xarbun lilmakaani alcaali sida daadkuba col ula yahay meesha korraysa daadku meesha korraysa ma koro meesha godan buu u cararaa meesha korraysana waa ka leexanayaa markaa sidaa markaa daadku aanu u korayn meesha korraysa ee meesha godan ugu cararayo ayaa cilmiguna wiilka iskorraysiiye uga cararaa wiilka tawaaducee ishoosaysiiyana xaggiisa ugu cararaa kaasuu gelayaa falzam raximaka allaahu lusuuqa ila alard laazim raximaka allahu ilaahay ha kuu naxariistay allusuuqa isku dhejinta ila alardi dhulka aad isku dhejinayso ila alardi dhulka aad isku dhejinayso walisraa'a iyo yasidda aad yasayso ama xaqirista aad xaqirayso calaa nafsika naftaada naftaada waa inaad xaqirtaa waa inaad yastaa wa hadmaha xaqeeda waa inaad markaa waxaan yani nuqsaamisaa oo fadiilo aanas sheegan inaad fadli leedahay wa muraaqamataha wa inaad naftasan dullaysaa cinda alistishraafi likibriyaa'in aw hadrasa markay u hanqaltaagto kibir aw khadrasatin ama iscajabin ama kibir hadrasada culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa kibirkiiyo dulmiga ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa naftu inay iscajabiso alicjaab binafs ayaa khadrasada la yidhaahdaa yani taasaa markaa la yidhahy ala kulli xaal waa isku dhow likibriyaain kibir markay u hanqaltaagto waa inaad sandullaysaa aw khadrasatin ama iscajabin iyo kibir hadday u hanqaltaagto waa inaad markaa aad sandullaysaa aad sandullaysaa aw xubbi duhuur ama ay u hanqaltaagto yacni inay jeclaato markaa muuqad inay muuqato aw cujbin ama iscajabin ay u hanqaltaagto wa naxwi daalika iyo ashyaada la midka oo min aafaati alcilmi ka mida aafooyinka cilmiga yani wakhtiyada cilmiga markaa yimaadda ee alqaatilati lahu cilmiga dilaysa aafaadkaasu cilmiga dilaysa almudhibati lihaybatihi tegsinaysa haybadii cilmigu lahaa iyo xushmadii u lahaa almudfi'ati linuurihi bakhtiinaysa nuurki cilmiga wa kullama isdadta cilman aw rifcatan fii wilaayatin goor kastaad kororsato cilman cilmi aad kororsato aw rifcatan ama korayn aad kororsato fii wilaayatin madaxtinimo gudaheed aad ku kororsato falzam daalika taa laazim tuxriz sacaadatan cudma waxaad markaa e, ilaashanaysaa oo aad markaa helaysaayoo aad markaa waxa weeye xirsigaaga aad ka yeelaysaa sacaadatan liibaan cudmaa weynaan badan wa maqaaman iyo maqaam iyo meel yaqbiduka calayhi nnaas dadku ay kugu majeertaan dadku ay kugu majeertaan ama kugu kantaan wa can cabdillaahi bni alimaami alxujati alraawiyati fi lkutubi sitta waxaa laga soo wariyey cabdilaahi oo imaamkiina uu dhalay alxujati xujada ahaa ee alraawiyati werinta badnaa fi lkutub sita kutubta lixda ah ee ummaatu sita la yidhaahdo ama ummahaatu sita la yidhaahdo bukhaari iyo muslim iyo afarta sunan wax loogu wariyey axaadiista ku soo wariya oo axaadiis loogu wariyey bakr ibni cabdilaahi oo bakr ibni cabdilaahi ayaa dhalay imaamkaasaa dhalay xujada ah almusaniy raximahum ullah labadoodaba ilaahay u naxariisteen cabdulaahi iyo aabbihii oo bakri ah qaala wuxuu yidhi samictu insaanan yuxadisu can abi cabdulaahi baa odhanaya wuxuu yidhi samictu insaanan waxaan maqlay qof baan maqlay buuhi qofkaasoo yuxadisu can abii aabbahay ka sheegaya annahu kaana waaqifan bicarafa inuu taagnaa aabbahay carafa ku sugnaa faraqa markaasaa riqa haleeshay oo marka uu baqay baqashada wallaha ka baqanaayo ayaa marka waxa weeye markaa haleeshay fa qaala wuxu uhi lowlaa annii fiihim laqultu qad ghufira lahum wuxuu yidhi haddaanan anigu ku jiri lahayn waxaan odhan lahaa dadkan maanta waa loo dembi dhaafaan odhan lahaa wuxuu arkay dadkii carafa taagnaay oo dhammaantood tadarrucaya intuu arkaayey ilaahay isu dhuldhigaya ilaahay baryaya qaarkood ooyayaan ama badankoodiba ay ooyayaan halkaa markaa carafana marka waxa ay ku sugan yihin oo tuban yihiin markaasuu wuxuu waxaan is odhan lahaa haddaanan ku jiri lahayn wax allo waxa halkan jooga maanta waa loo dambi dhaafaan is odhan lahaa laakiin marba haddaan anigu ku jiro waxaa laga yaabaa qaarkood inaan loo dembi dhaafin yani isagu iskama qoodmaysanaya dembi dhaaf dadka qaarkood marka waxa weeye imanka markay xajiyaan iyo dembi dhaaf iska qoodmaysanayaan ya markaasay odhanaya dee dembigii maanta mulukh yaa kuu sheegay dee inuu mulk yahay dembigi mulk buu ku leeyihi ya wuxuu maqlay uun man xaja falam yarfus walam yafsuq rajaca min dunuubihi ka yowma waladatu ummuh ku kastoo xajiya oo aan afxumo iyo cayl la iman iyo dembi wax afxumo aan la iman wax faasiqnimiyo dembigana aan la iman dembiyadiisii wuxuu ka noqdaa sidii maalintii hooyadii dhashay dembi u ka ahaa dembiga mulk buu ka noqdaa markaasuu wuxuu isleeyahay haddaad mar xajiday dembigii muluk weeyo yacni saasaad markaa waxawe dembi uga maranta ilaa ay soo naqliyeen mid waxa weeye xajka tegey baa la yidhi ayaa makaba dee markaa waxawe isla maalmihiiba tororag buu maka ku bilaabay markaase warwaa sidee midan ahayn markaasuu xaashidiiba cadoo waxaan isleeyahay alif ha lagu qoro ya ka warran xaashidiiba cad yaani wixii dembi oo dhan waan carafaanu kaga nimi waxaan is leeyahay bui alif ha lagu qoro taas waa ghuruur maaha ku kastoo xajka tegay in loo dembi dhaafo maaha ya waxaa la yidhahdaa alrakbu kasiirun waalxaaju qaliilun cidda xaj u safartaa waa fara badan tahay laakiin cidda xaqiiqatan xajidaa xajkii mabruurka ahaa waa yar xaj mabruuro cidda xajidaa waa yar tahay halkanna shuruud baa ku xidhan man xaja keliya lama odhan man xaja falam yarfus walam yafsuq sharti waxa ah xajkaa gudihiisa wax dembiya inaanu kula iman ayu macsiya hadduu wax ku xanto ama wax ku caayo ya ama cid ku dulmiyo dee shardigii ma fulin falam yarfus walam yafsuq innaba wax fisqii waa inaanu ka dhicin dembiga waa inuu dembi oo dhan xajkaasi ka madhnaa afxumi cay ka madhnaa allah dartii loo xajiyey ya xaj saxiixa kaasaa wuxuu yeelanayaa rajaca min dunuubihi ka yowma waladatu ummuh ruuxina ma oga inuu shuruuddaa wada oofiyey oo isaga loo dembi dhaafay kama warqabo marka ruuxu waa inuu iska qoondaysan markaa in loo dembi dhaafay waa inuu noqdaa bayna alkhawfi waalrajaa cabsi iyo rajo dhexdood waa inuu ku sugnaadaa yaa oo geesna rajo kaga sugnaadaa geesna baqasho kaga sugnaadaa laakiin aanu iska qoondaysan yani markaa dembi dhaaf kharajahu dahabiyu dahabi baa markaas soo saaray waayahay waxaa kale jira alikhraaj iyo altakhriij ma alfarqu bayna alikhraaj waaltakhriij ikhraaj iyo takhriij maxaa u dhexeeya sida haaliban culamada ay isticmaalaan waxay tahay ikhraajka waa riwaayada la soo wariyo oo asarka ama xadiiska sanadkiisa lagu soo wariyo ayaa waxaa la yhaha ikhraaj akhrajahu baa la yidhahdaa aa soo saaray takhriijkana waxaa loo isticmaalaa sida haalibka ah in laga tilmaamaayo masaadirtii asalkeedee soo warisay in loo tiirinaayo sixadiis iyo dacfigiisa lala kala caddaynayo taa takhriij baa la yidhahdaa saasi waa sida haaliban culammadu isticmaalaan laakiin waxaa jirta min hayri alghaalib si aan haalib ahayn baa jirta bacdu ahlicilmi oo lafdatu takhriij u isticmaalay macna alikhraaj baa jira ya waxaan u malaynayaa bakawi inuu u isticmaalo takhriij intuu ka cabiro inuu markaa ikhraaj uga jeedo ibn abilciz sharxu caqiidati taxaawiya kharajahu buu isticmaalaa waxaan uga jeedaa macna alikhraaj sheikhanna halkan saasoo kale u isticmaalay mashaayikh kaleo iyaguna isticmaalaa waa jiraa calaa kulli xaal laakiin marka loo eego sida kale sida kalea haalib ah saas aawoodee labada sanciba waa jiraan marka culammada qaarkood haddaad aragto iyagoo kharajahu isticmaalaya ha odhanin sida qaarkood u yidhahdeen waa qalad kharajahu inuu yidhahda ma ahayne akhrajahu inuu yidhahdaa bay ahayd waayo isticmaalkaasi waa isticmaali jiray oo culammadu isticmaali jireen yani biqila walow yaynay haalib noqone miday isticmaali jireen weeye halkana muraadka looga jeedaa kharajahu wa bimacnaa akhrajahu oo waa soo weriyey baa laga tilmaamaya macnahaasaa looga jeeda uma qaala qultu kadalika yenbagii lilcabdi an yusriya cala nafsii wayahdimaha intaa dabadeed buu dahabi wuxuu yidhi qultu waxaan ku leeyahay aasaarta wuxuu sameeyaa wakhtiyada qaarkood inuu tacliiqiyo oo hadalla markaa qayimo mufiida u cabiro marka tacaaliiq badan baa kutubtiisa ku taalla ou aasaarta qaarkood iyo qadaayaadka qaarkood u tacliiqinayo qaar u tacaqubaayo qaarna uu tacliiqinayo oo marka waxa weeye hadalla xikama ama mufiida markaysa marka u sheegayo gobo gobo ya qaar baa waxay sameeyeen inay soo ururiyeen hadalladaasoo ay ka gureen kutubtiisi ay risaalo gaaray iyo wax ku daabaceen qultu kadalika yenbagii lilcabdi an yusriya calaa nafsi saasoo kale waxaa u habboon lilcabdi addoonka an yusriya inuu xaqiro calaa nafsi naftiisa wayahdimahaa qadarkeeda hoos u dhigo aanu sare u qaadin ee qadarkeeda waa inuu hoos u dhigaa khulaasada uu sheikhu inoo sheegaya waxay ku saabsan tahay in kibirka aad iyo aad laysaga jiro xaasidnimadana layska jiro kibirkana waa ku dheeraaday sheikhu kibirkiiyo xasadku waa laba dembi weeye waa in la isaga ilaaliya ya walaa taxaasadu ha isxaasidina marka xasadkii waa laynoo diido waa laynaga reebay xataa yuhuuddu markay nebiga rumayn waayeen dee xaasidnimay u rumayn waayeen marka xasadkii wuxuu u sababayba gaalnimu u sababay kibirkuna gaalnimada waa sababaa waxaana xadiis ku soo aroortay nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu ljannata man kaana fii qalbihi mihqaalu darrati min kibr jannada ma gelaayo mid ay qalbigiisa ku sugan tahay quraanjo ila miisaana dhuudicaso ila miisaanoo kibiri ka qalbigiisa ku jiro jannada geli maayo waa goodi loogu goodinaayo weeye haddii qadarkii kufriga aanu la gaadhin haddaanu kufri la gaadhin wuxuu noqonaya taxta almashiia mashii'ada ilaahay mid hoos yaalluu noqonaya in shaa cadabahu in shaa cafa canh saasuu noqonaya waayahay marka kibirku waxa weye aafo weyn weeye waxaana markaa soo aroortay waciid laynoo sheegaayo aakhire waxaa la soo xashrinayaa dadka mutakabiriinta ee kibri jiray aakhire waxaa la soo xashrinayaa ka amhaali dar iyagoo quraanjadoo kale laaleeg baa aakhire la soo saaraa waxay islaahayn dadka iska waaweynaya maxaa lagu ciqaabaa wax maqsuudkoodii iyo qasadkoodii liddi ku ah oo in la yaryaraynaayo iyagoo yaryar oo suurad bashar ah laakiin quraajooyinka laa la eg oo ay dadku dhici karto inay isku taagaan baa la soo saara aakhiro waa waciid markaa loogu goodiyey weeye yacni markaa kibirku markaa aad iyo aad buu xun yahay qofka markaa kibraya cilmigii geli maayo waxaa lagu matelay sida daadku aanu markaa col ula yahay meesha dheer ayaa cilmiguna col ula yahay wiilka iska horraysiiya marka mar hadduu iska horraysiiyo oo kibro cilmigu kuma daadigayo waxaa u daliila qawluhu tacaala sa'asrifu can aayaatiya aladiina yatakabbaruuna fi lardi bihayri alxaq xagga aayaadkayga waxaan ka leexinayaa kuwa markaa kibraya ayaan aayaadkayga ka leexinaya marka aayaadkii inaynay gelaynin waanay ku intifaacayn aayaadkii ayaa laga qaadanaya tawaadac takun kannajmi laxa linnaadirin cala safaxaati almaa'i wa huwa rafiicu yacnii tawaadacoo isdhullig waxaad noqonaysaa sida xiddigoo kalead noqonaysa yani fi rifca xiddigaha mid la midaad noqonaysa xiddigi waa korreeyaa xiddigii marka wuxuu ka muuqanayaa biyaha yacnii biyaha marka ayuu ka muuqanayaa isagoo marka waxa weeye korreeya wa huwa markaa rafiicu walaa taku kadukhaani yacluu binafsihi calaa tabaqaati iljawi wahwa wadiicu ha noqon qiiqoo kale qiiqu saruu mudhmudhmudhmudh u yidhahda iskorraysiya ya isagaa naftiisa u korreeya marka waxaweyaan yani qiiqu waa iskorraysiinaya saru u baxa yani tabaqaadkaa jawiga iyo ayuu kor ugu baxa wahwa wadiicu isagoo liita wax hooseeyo liitu ka dhigan yihi oo qiiqda cidina ma rabto marka waxa weeye labadii midna waxaa lagu matelay qiiqa midna waxaa lagu matgay xiddiggaasoo kale xiddiggii biyuhu ka muuqanayaa suurada wuxuu u muuqanaya inuu kaa hooseeyo hoos u eegaysaa biyahaad ka eegaysa balliga ama berkadda ku sugan ama dhaamka xaqiiqatanna waa korreeyaa oo dee samaawaadku u suganyay marka tawaaduc wuxuu ka dhigan yahay xiddiggaasoo kale yacani waxa weeye kibirkuna wuxuu ka dhigan yahay qiiqaasoo kale qodobka markaa lixaad alqanaacatu wazahaada waa qanaacada alqanaaca waxa weeye waa arrida bilyasiir waa ruuxu ku raali noqdo adduunyada waxa markaa wax yar kaga raali noqdo inta la siiyey uu ku iimaan qabo oo ku raali noqdo iyo wazahaada yani laisku qurxiyo zaahidnimo adduunyada laga zaahidayo wa xaqiiqatu zuhdi azuhdu bilxaraam zuhdiga xaqiiqadiisuna wuxuu yahay waa in xaaraanta laga zaahido walibticaadu can ximaa seerihii xaaraantana laga fogaado laga dheeraado waxaa lagaga dheeranaya bilkafi can ilmushtabihaat in laga gacan haysto la iska daayo waxyaalaha mushtabihaadka ee yani markaa xalaashii u eg laakiin xalaal aan ahayn xalaashii caddayd aan ahayn ee xaggii xaggaba u eekaan kara wa can iltatalluci ilaa maa fii aydi innaas iyo in la yska daayo yacni waxa dadka gacmahooda ku sugan la yska daayo oo waxa dadka gacmahooda ku sugan ruux aanu u hanqal taagin waa wa yu'haru can alimaami shaaficiyi waxaa laga soo naqliya oo laga soo raraa imaamu shaafici raximah ullah low awsaa insaanu liacqali innaasi surifa ila azuhaad hadduu dardaarmi lahaa insaanun ruux dardaarmi lahaa liacqali innaasi dadka ka ugu caqliga badan uu u dardaarmi lahaa surifa waxaa loo leexin lahaa ila zuhaadi kuwa zaahidada ee adduunyada ka zaahiday kuwa zaahidiinta ee adduunyada ka zaahiday ayaa la siin lahaa buuri dardaarankaa waxaa ku mutaysan lahaa kuwa adduunyada ka zaahiday ruux baa wuxuu yidhi ulusa maali xoolahayga saddex meelood marka laga dhigo meel ahaan waxaan u dardaarmayaa liacqali innaas dadka kuwa ugu caqliga badan imaamu shaafici wuxuu yidhi zuhaadda cid ka caqli badani ma jirto yaga acqal ah ya waayo dee adduunyadii inay baaba'ayso dhammaanayso aynay waarayn bay garanayaan aakhirana ay tahay tayadu baaqigae daaimaysa dabeedna tii daa'imaysa ay qaabileen oo tii aakhiro marka may dayicin adduunyadiina waa iskaga dheeraadeen qadarulkafaaf bay kaga kaaftoomeen bes marka dee sida ay yeeleen waa sidai caqligu keensanaya caqlunaas marka iyagaa noqonaya qofku inuu dakaa badan yaho maskax badan yahay yani marka Eh, acqal buu yahay la odhan maayo haddii markaa waxa weeye sharcigii aanu raacin saas aawadee waatay aakhire odhanayaan gaaladu low kunna nasmacu aw nacqilu maa kunna fii asxaabi asaciir macnaa waxay tilmaamayaan caqligii inayn lahayn laakiin caqliga waxay culamadu yidhahaan waa laba caqli oo yacni caqlu tawfiiq iyo caqlu ghariiza weeyaan bay yidhahdeen qaarna waxay ka cabireen caqli waa saddex nooc waa caqlu tajaarib iyo caqlu ghariiza iyo caqlu tawfiiq caqliga khariisadii waa kan takaaliiftu ku xidhan tahay oo ruuxu marka waxa weye inuu mukallaf noqdo waxa u sharti caqli ka manaadu takliifkaee takliifku ku xidhan yahay waa caqligii khariisada ahaa ruuxii weelli ka maranba caqligaas waa u sugayey nooc kalena waa caqlu tajaaribo waa sida loo kala waaye aragsan yahay oo dadka waaye aragnimada badan dee dadkaasi waa ka dheer yihiin dadka kale ya nimaan dhul marin dhaayamale waa ta la yidhaahdo marka caqlu tajaarib ayuu hayaa sal mujaraban walaa tasal idabiib waa yahay caqlu tawfiiq baa jira bay yidhaahdeen oo waxa weeye waa kan markaa ruuxu sharciga uu ku raacayo ugu hogaansamayo ka gaalada ka maqani kaas ka gaalada ka maqani kaas marka inuu lafdiga ula kacay xaggii sharciga oo markaysaa caqliga sharciga uu ammaanay inuu xukunkii ku xidhay ayaa ka muuqata hadalka imaamu shaafici ibnu cuhaymiin wuxuu leeyahay wejii culammada qaarkood ay tilmaamaan ayuu sheegayaa uu leeyahay umuuraha ku saabsan dardaaranka iyo awqaafta iyo hibooyinka iyo wasiyaadka iyo ashyaada la midka ah waxay culammadu yidhahdaan acraafta loola noqdaa alcurfu muxakam markaa saas aawadeed yacni haddii waxa weeye hadalkan itlaaqiisa ma aha cidda hadalkan tidhi meesha uu joogo curfigeedu hadday tahay acqalka inay u yaqaaniin zuhaaddana zuhaaddaa loo leexinaya hadday acqalka u yaqaaniin cid kalena cidda kale loo leexinaya wa can muxamed ibni xasan ashaybaaniy raximah ullah maxamed ibni xasan ashaybaani saaxibu abi xaniifa waxaa laga soo wariyey ilahay u naxariistee lamma qiila lahu markii lagu yidhi alaa tusannifu kitaaban fi zuhdi maad qortid kitaab ku saabsan zuhdiga mar kale waxaa loo soo noqliyaa kitaab waraca iyo xalaal miiradka ku saabsan maad qortid fi zuhdi iyo fi lwaraci labada waa loo soo noqliya lakiin sheikhu wuxuu soo arooriyey fi zuhdi qaala wuxuu idhi qad sannaftu kitaaban fi lbuyuuc wuxu ihi waxaan qoray kitaab buyuuca ku saabsan yanii iibka wax la iibinayo waxa ka xalaasha iyo waxa ka xaaraanta ah ayaan kitaab ka allifay buui yani wuxuu tilmaamaya mar haddii aan markaa kitaab ku saabsan tijaarada iyo wax iibinta ku saabsan aan qoray zuhdi aan wax ka qoro ii dhimani ma jiro zuhdigii halkaasu ku jiraa yacnii zuhdigu wuxuu qaybsamaa zuhdi waajib ah iyo zuhdi sunno ah zuhdiga waajibkaahi wuxuu noqonayaa in waxyaalaha muxaramka ah laga zaahido waa zuhdi waajib ah allo wixii markaa waxa weeye dembi ah oo xaaraan ah in laga zaahido masalan waxaa lagu yidhi kaalay markaa ka shaqee lacag badan baa lagu siinayaaye baankan ribada ah kaalay ka shaqee weliba lacag marka fara badan baa lagu siinaya shaar badan baa lagu qaadanaya inaad ilaahay dartii isaga dayso aad ka zaahiddo aad tidhaahdo waxa weeye markaa ma yeelayo dan baa ku jira waa zuhdi waajiba zuhdi waajib wey shaygii xaaraanta inaad ka dheeraataa waa uhdi waajib wey waa zuhdi waajib wey man taraka shay'an lilaah abdalahu allahu khayran minhu ka shay ilaahay dartii uga taga ilahay wuxuu ugu beddelaa wax ka khayr badan buu ugu beddelaa wax ka khayr badan ayuu ugu beddelaa marka waxa weye zuhdi waajibay noqonaysa suhdiga sunnadii waxay noqonaysaa waxyaalaha marka waxa mubaaxa ah ee bannaan marka adduunyada ah inaad ka zaahiddo oo aanaad marka waxa weeye aad marka isaga sii daba badan inaad daqatay aad iska ilaaliso waxay noqonaysaa yani waxa weeye wixii ku soo gala qadarka kifaayada bes kala hadho wixii ka dheeraada kifaayada aanaad kaydsana aad bixiso waxay noqonaysaa ta noocaasi zuhdi markaa sunnaa bay noqonaysaa yacni azaahidu man yataxarazu can alshubuhaati walmakruuhaati fi tijaaraat wuxuu u jeedaa azaahidu ka zaahidka ahi man yataxarazu waa ka iska ilaalinaya can ishubuhaati waxyaalaha shubuhaadka ah ee xalaasha iyo xaaraantaba u eg ama aan u kala garanay xalaal iyo xaaraankay ka yihiin aan u kala garanay ama shay dembi ahoo xalaashii haddana shabbahayso laga yaaba inuu xalaashii u ekaato iyo walmakruuhaati waxyaalaha la karaahiyaysanayo sharcigu karaahiyaystay ka iska ilaalinaya weeye fi tijaaraati tijaarooyinka gudahooda wakadalika fi saa'iri almucaamalaati walxiraf saasoo kale ahaatay mucaamalaadka kale iyo shaqooyinka kalena saasoo kale ahaatay xiraf waa jamcu xirfa xirfaduna waxa weeye waa markaa shaqada markaa eh, wax lagu kasbado ayaa xirfad lo odhanaya yacni kullu dalika in la iska ilaaliyo waxyaalaha marka waxa ishkaalaadku ku jiraan oo laga fogaado ayaa markaa zuhdigi noqonaya wixii makruuhabaa la iska ilaalinaya waxyaalihii marka waxa shubuhaadkaabaa la iska ilaalinaya xalaal iyo xaaraan u kala garan waaye ya dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk shaygii baad wax isku qabatay maxalaal ba maxaaraanba ya ama waxaaba lagu yidhi waaba xalaal baa lagu yhi war waa bannaan tahay oo sheekh hebel baa banneeyey naftina waa ku xasili la'day ya sheekh hebelna wuxuu fatwooday in shaygani bannaan tahay adna naftaada waa xaganaya waxani waa ku xasili la'day albiru maطma'anat ilayhi nafsu yacni birigu iyo khayrku waa waxa naftu ku xasisho addamarita dembiguna waa waxa marka waxa weeye laabta ku noqnoqonaya ee laabtaada xaganaya waa xalaal waa lagu yidhi laakiin waad ku xasili ladahay laabtaadaa wax gocanaysa ta noocaasi waxay ku jiraa khayrku inaad ka dheeraato dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka ya yacani waxa weeye waxa markaa ku shaki geliya ka tag wax aan ku shaki gelin yacni u kac oo qabo waxaad ka shakiday ka dheerow ya xadiiskan laftiis muxuu sheegay in aftaaka annaasu wa walismu maa xaka fi nafsi wa taraddada fi sadri wain aftaaka annaasu wa aftowk dadku haba ku fatwoodaan oo ha yidhaahdo waxa weye war waa bannaan tahay waa mubaax dhibi kuma sugna si kastaba ha kuugu fatwoodaane mar hadday laabtaadu ku xasili weyday inaad marka waxa weye wixii ka dheeraato si aanad dembi ugu dhicin ayaa khayrku ku jira wa calayhi falyakun muctadilan fii macaashihi bima yushiinuh bixaysu yasuunu nafsahu waman yacuulu walaa yaridu mawaatina adillati walhuun khulaasada uu sheikhu inoo sheegaya waxay ku saabsan tahay in ruuxu qanaaco la yimaado adduunyada qofku inta ku sugnaanayaa waa wakhti kooban waa maalmo tirsan innamaa nacuddu lahum cadda tirin baan u tirinaynaa ba allah yidhi ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxaa la tirinayaa inta goor ee qofku neefsanayo muddada uu adduunyada joogaba waxaa tirsan imise goor buu neefta soo tuurayaa imisuse sii jiidayaa addamarata waxaa la tirinayaa markay koobnaato aad u yaraato waxaad garanaysaa wuxuba inay yar yihiin yacni mar kastaoo neeftii aad markaa sii jiiddo ama soo tuurto dee qayb cimrigii ka mid midaa tagtay daqaatu qalbi lmari qaa'ilatun lahu ina alxayaata daqaa'iqun wa hawaani garaaca qalbiga qofku garaacayo ayaa wuxuu ku leeyahay lisaanulxaal noloshu waa daqiiqado iyo sekanno noloshu gebigeedaba waa daqiiqado la tiriyey intaasoo daqiiqo ayaad noolaanaysaa milyaaraad ha noqoto hadday doonto dee markii daqiiqadii ka dhacdaba qayb cimrigii ka midaa tagtay iyo sekanno hawaan in alxayaata daqaa'iqun wa hawaani marka mar hadday wakhtu wasaa'il kooban yahay dee aakhira iyo markaad adduunyada isu eegto maxay kala yihiin aakhira waa nolol baaqiyo daa'ima abad alabaad waan laga dhimanayn waan laga xanuunsanayn waan laga gaboobayn hadda maaragtaa naciim nicmada daa'imkii waxay taallaa aakhira taallaa inaguna nicmadii waxaynu ka baarbaarayna adduunyada nicmo waxay taalla aakhiro raaxa waxay taalla aakhiro marka dee guryihii adduunyada laga yaaba inaynu hagaajisanno aad u waaweynayno oo markaa farabadsanno oo adkayno oo marka la yidhahdo ilahay dartii wax u bixiyana waxaa laga yaaba dee inaan la quurin xataa kamaalka ilaahay siiyey waxaa laga yaabaa dee sida uu wax u bixiyaa waa adag tahay dee waxaana ra'sa maal u ah waxa uu hormarsaday ayukum maaluhu axabu ilayhi min maali waarisi nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam keebaa xoolihiisa ka jecel ka dhaxlaya xoolihiisa oo xoolihiisa u jacayl badan markaase yaa rasuulallahi dhammaantayo xoolahayagaan u jacayl badanna war ma xoolihiinna u jacayl badantii mise cidda idin dhaxlaysa xoolahooda u jacayl badantihi waxay dhammaantayo waxaan u jacayl badannahay xoolahayaga markaasuu iclamu maa taquuluun u fiirsada oo garta waxaa odhanaysaan fa ina maalahu maa qaddam wa maalu waarisihi ma akhar waayo maalkiisu waa wuxuu hormarsadaa xoole u ah ee aakhiro kaga horreeya ee u sadaqadaystay xoolihiisu waa xoolaha wa maalu waarisihi ma akhar ka dhaxlaya xoolihiisuna waa wuxuu dibdhigay oo siduu u dibdhigaayo u dibdhigaayo u kaydinayay uu ka dhinto laga dhaxlay waxay noqotay xaqiiqatan xoolahan ma lahayne cidda dhaxlaysaa lahayd haddamaaragta marka dee adduunyadii in waxa weeye marka dadaalka lagu dadaalayo in laga badiyo aakhiro dadaalka lagu dadaalayo munaasib maaha marka qanaaco waa inu la yimaadaa qofku markaa in yar ama intii ilaahay siiyey uu ku raali noqdaa alqanaaca alridaa bilyasiir kii xoolo la siiyey wuxuu hanqal taagayaa mid ka xoolo badan markaasuu isleeyahay maalka hebeloo kale maad gaadhi hadduu taajir yahay hataa wuxuu isleeyahay yacni waxa weye meel dambaad tijaarada kaga jirtaaye hebel tijaaradiisoo kale maad gaadhi maalka hebel leeyahoo kale maad yeelati hebel maxaa ka raacaya waxaa ka raacaya markaysaga kafan baa ka raacaysa iyo aaska laga aasay wuxuu ilaahay hortii u baxsaday mooyaane wax alla waxa kale cid kala iska leh ya hadhowna waxaa dhici karta inaan waxba uga quudinba ya marti buu eegaya un waxa loo soo diro waxa loo soo diro eegaya in wax looga soo diri doono iyo in kalena kama warqabo wallahu almustacaan iyo zaahidnimo adduunyada laga zaahido marka dadka waxay haystaan iyo xoolahooda inaad ka zaahiddo ka dheeraato weeye yacni marka waa inaad marka mushtabihaadka iyo waxyaalaha mushtabihaadka aad ka fogaato ka dheeraato waxay dadku haystaan aad ka zaahido xaaraanta aad ka zaahiddo kullu dalika waa soo gelaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk